oo la faaruqo qaybta koowaad waxay noqon doontaa aakharo marka laga hadlo sida ay ugu sawirnayd fakarka dadka aan leenahay salafu haadihi اlumma kelmadda labaad ama qodobka labaad waxa uu taabanayaa siday ugu dadaali jireen in ilaahay subxaana wa tacaala gomadooda islaamka uu ku sugo oo marka ay dhimanayn ay ku dhintaan xaalad markaa wanaagsan qaybta saddexaad waxay ka hadli doontaa khaatamada wanaagsan qofka in ilaahay subxaana wa tacaala markuu oofsanayo uu adduunyadan uu ka tago iyo wax wanaagsan loogu khatimay una ka dheeraado wax kasta ee runtii xumi u keeni kara saa darteed waxaanu ka hadli doonaa biidni illahi subxaanah wa tacaala maxaa lagu aqoonsan karaa qofka markuu geeriyoonayo inuu yahay ahlujanna iyo inaanu ahayn waana qodobka ugu dambeeyaan kusoo khatimi doona biidni illahi subxaanah wa tacaala ugu horayn meesha waxaa idinkugu qoran salafu hadihi alumma salaf markaanu ka hadlayna waxaanu tilmaamaynaa waa dadkii horreeyey saddexda qarni ee ugu horreeyey ee ummaddan ka mida ah nebiga sala allahu calayh wasalam asxaabtiisa dadkii taabiciinta ahaa taabici taabiciin iyo dad kastoo ahlu khayr oo markaa naga horreeyey laakiin hadigii nebiga sala allahu calayh wasalam iyo manhajkii sala allahu calayh wasalam uu ka tegey markaa sidiisa u fuliyey dadkaasaan marka ula jeednaa oo bimacnaa waa maxay dadkii naga horreeyey o ahlu khayrkaanu tilmaamaynaa ugu horrayn marka laga hadlayo siday u arkayeen aakharo wax la tasawuri kara maaha mar haddii ay maqleen qowlahu jalla wacalaa darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun marka allah subxaana wa tacala gaalada uu ka hadlayay wuxuu yidhi iska daa ha cuneen ha raaxaysteen ha iska daydiishadeen siday doonaan ha u fakareen laakiin waxaa iman doona waqti adduunyadan marka ay ka tegi doonaan aayaddaas waa aayad in fara badan aan aqrinno laakiin saamayn gaara bay jirta saxaabatu rasuuli اllahi salى اllahu عalيh wasalam walidalika alxaafid ibn xajar fi اlfatxi wuxuu ku yidhi hada tanbiih arrintan waxaa lagu baraarujinayaa in qofka marka uu isi siiyo adduunyada uu isu seeto dheereeyo uu isu agteeda u dhaco oo noocan ma aakharadii aanu saa u milicsan in arrinkaasuu yahay arrin ka fogayn kara qofkii aakharo kuna beeri kara wax lagu magacaabo diil iyo adduunye jacayl iyo ka daba orad wixii la mida ah. ayaad muujinaysa weyn labada aayadood aan ku furfurannay qur-aanka ee kelimadda aan ku furannay aayadda ugu horraysa waxay tilmaamaysa waanfiquu mima rasaqnaakum allah subxaana wa tacaala wuxuu bixinaya signalah war waqti baa iman doona naf aan laga aqbali doonin in dib loogu dhigo nolosha dib aan laga aqbali doonin in dib loogu dhigo walow saaca maxaa l ilaahay subxaana wa tacaala aqdaarta ama aajaasha uu sameeyey laa yastaqdimuuna saaca saacadna qofkii kama hor saacadna dib ugaga dhici maayo intaa wakhtigaa la gaarin war tabaabushaystoos diyaariya iyo aayaddii kaloo lahayd wa aniibuu ilaa rabbikum aslimuu lah war ilaahay u laabto u hoggaansama intaan la gaarin waqti cadaab marka uu soo dego isla markaana qof xumaan laga dhegaysan doonin aayadaha markay maqlaan saxaabatu rasuuli lahi sal alla alih wasalam iyo dadkii taabiciinta ahaa ee run ahaantii si wacan u dhadhansan jiray aayadaha ilaahay iyo axaadiidu rasuuli llahi sala allahu calayh wasalamma kula tahay inay isan muruuran kiraaman iyagoo aanan dul istaagin aanan howlgelin aanan ku camalfalin arrinta waa arrin fog wey walidalika allah subxaana wa tacaala markuu aayadaha uu soo dejiyey sala allahu calayh wasalam rasuuluna axmed sala allahu calayh wasalam muxuu sameeyey intuu saxaabada soo har wuxuu sameeyey khad buu jeexay xariijin buu jeexay garabkeedana mid kaleu ku dhigay markaasuu yidhi xariijintan aad arkaysaan waa insaankii waa bini aadamkii tan ka garab jeexanna wuxuu yidhi waa ajashiisii goortuu dhiman lahaa mid kaluu horteeda dhigo wuxuu yidhi tanna oo wuxuu ku fakarayo yididiishiisa mustaqbal wuxuu isleeyahay wuxuusan gaarin buu marka ku fakaraya inuu gaaro marka waa maxay ajashii oo soo dhow oo isagii ajashii waxaa laga yaabaa in saacada inoo dhexaysa annaga goortaan dhimanayn allahu aclam waxaa laga yaabaa goorta meeshaan ka baxeen inaana nabadda inaan ku tegin meesha allahu aclam ma nadri waxaa laga yaabaa qaar noolaan doona boqol sano kadib inay jiri doona allahu aclam laakiin waxaa la yidhi insaanku wuxuu ku fakarayaa mashaariic waaweyn oo aanan soo dhowayn aad aad ugaga fog ajashiisa waa macna rasul maxad sal alay waslam uu tilmaam runta daqiiqa abu hurayra xadiid waxaa ka soo arooray sala allahu calayh wasalam uu ka soo wariyey abu hurer uu ka soo wariyey rasulka mxamad sal allah alيه wasalam xadiid leh ilaahay wuu u cudray qof kasta oo bini aadam ah ee cumrigiisa la gaarsiiyey ilaa lixdan jir lixdan sano qofka markuu gaaro bimacnaa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu siiyey muddo ku filan ee hadduu isdabaqaban lahaa iyo hadduu iswaanin lahaa hadduu dib u sisixi lahaa muddo ku filan baa la siiyey acdar allaahu ila mri'in ahara ajalahu xataa balaga sittiina sana ilaahay wuxuu si cudurdaar buuxa cudurdaarka waa maxay waa meeshaad ka dhihi lahayd yacni qofka wuxuu marmarsiyo loogama baahnaan doono yowma alqiyama marka la gaaro intay ka dhacday ee sidan bay ahayd iyo arin markaa meeshii furan maaha wa sala allahu calayh wasalam xadiid cajiiba oo macnaha uu ku tilmaamo weeye ibnu cumar waxa laga wariyey inuu yidhi rasuul maxamed sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida ah, garabkayga intuu saa igaga qabtay wuxuu yidhi ibnu cumaroo adduunyadan waxaad ku noqotaa qof socdaala oo maalin uun ka tegi doona oo caabiru sabiila qofka musaafirkaana tabcan dadkiinan hadda u yimid mu'tamarka nin walba uu og yahay inuu markiiba dhaqaaqi doona waxaa laga yaabaa inaadan si buuxda aadan meel kasta isugu ballaarin markiiba waxaad leedahay maradaada weli meel bay ku jirtaa midaad u baahan tahay keliya la soo baxaysaa waxaa kugu qufulan inaad dhaqaaqi doontid qaar baa taraanadii u xajisan yihiin kuwaa baabuurtii ooradhi baziig ka buuxsaday kuwaa diyaargaraysan tahay nin walba ogyahay inuu dhaqaaqi doono saa darteed lagama yaabo adoo dhaqaaqi doona saacado kadib ama maalmo kadib inaad meeshan guri ka kiraysata ay siisiisid adduunyadana sidaa ha laga dhigu yidhi sala allahu calayh wasalam ibnu cumar wuxuu yidhi isagoo hadlaya waa kelimad aa wada xifdisan tihiin nin yahow haddaad arooryaysatid ha sugin inuu gabalka markaa kuu dhaco haddii la gaaro wakhti dambeoo mase ahoo gabalkana uu dhacana inaad subixii qoraxda ay kugu soo bixi doonto ha sugin waa maxay adiga dhanba xirxirnaawo adduunka markii sidaa loo sifeeyo adduun inuu gaaban yahayna waxaa laga fahmaya kelimadda addunya allah subxaana wa tacala wuxuu ka cabbiray addunya addunya waxaa dunya loogu magacaabay min dana yadnu wax soo dhoweey ama waxay noqon kartaa shay aad iyo taafih oo xaqiiro marka aanan la tixgelinayn haddii aad in yar ila miclaysatid xakaayaat اlambiyaa markii allah subxaana wa tacala ambiyada uu ka soo hadlay nebi fulaan iyo nebi fulaan iyo nebi fulaan ugu dambayn nebi ambiyada ayaa wuxuu leeyahay calaa lisaanihi uu ilahay subxana wa tacala qur'aanka uu ku leeyahay inama hadihi اlxayaaةu اddunya mataac waina اlآakhiraةa hiya daaru اlqaraar wardadu adduunyadan aad ku nooshihiin waa raaxo meesha sugnaantu ay jirto meesha la filayo dadkoo dhan bimacnaa aanu sugayna inaan dhammaan ku wadaari doonno nolol dhabana ay dambaysa oo aanu sugayna waa aakhara waa sida ilaahi subxaana wa tacala qur-aanka markaa ku leeyahay maxamed ibni waasic baa hadda ka hor nin wuxuu weydiiyey nin baa u weydiiyey waxaanu ka hadlaynaa raggii salafka ahaa oo khiyaarta ahaa nin baa u yimid markaasu wuxuu yidhi niyo maxaad ku arooraysata buu yidhi iiga waran buu yidhi saakay kayfa asbaxt ka warran caafimaadkaaga maxaad la soo toostay saakay markaasuu wuxuu yidhi maxaad u malaynaysaa buu yidhi qof maalinba kullamaa maalin la gaaro qoraxdu ay soo baxdo marxala u jaraya xagga ay aakharo xaalkiisu muxuu noqonayaa yacni kullamaa ilaan waa tanuu yidhi ninkii shaacirka ah yasuru almar'a dahaabu allayaali wadahaabuhunna lahu dahaaba wadahaabahunna lahu dahaab qofka waxaa farax gelinaya maalmuhu inay degdegaan laakiin ma oga kullamaa maalin ay go'do in adiga wax kaa go'an hadda waxaa laga yaabaa inaan ku fekeraynaan lahayn maalin fulaan waxaanu bilaabin doonnaa dowro saas oo kale ah labadii maalmood ee tegey cumrigaynay ka jaran tahay haddii ilaahi subxaana wa tacaala kuu qadaray konton sano iyo laba maalmood ama labaatan sano iyo laba maalmood ama afartan sano iyo laba maalmood labadaa maalmood way jaran tahay walidaalika waa tanuu yidhi famaa baaluka famaa dannuka birajul maalin walbaba markay qoraxdu ay soo baxdo marxale xagga ay aakhra u jaraya iyo wixii la mida waana macno runtii daqiiqiisa leh fudayl ibnu ciyaad ayaa nin la hadlay wuxuu yidhi niyow imise jir baa tahay markaasuu lixdan sano wuxuu lixdankaas sano sanadba sanad buu kuu dhiibayey buu yidhi sanad markuu dhammaadana sanad kale u sii gudbaysa buu yidhi intaa waxaad ahayd nin socdaal ku jira waxaadna u sii socotay xagga ee rabbialcaalamiin maadaama safarkaagu aad u soo dheer waqtigii aad ilaahay la kulmi lahayd iyo meeshaad u socoto destination ku ahaad gaari lahayd waa la gaara buuyihi ninkii kelimaddii runtii waxay la noqotay kelimad weyn markaasuu yidhi inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay baana leh isagaan u laaban doonnaa markaasuu yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun macnaheeda ma taqaan markaasuu yidhi maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi waa inaad ogaataa in adiga lagu leeyahay addoon aad tahay oo ilaahay subxaanah wa tacala addoon aad u tahay mar haddaad ogaatid inaad addoon aad tahana in lagu soo istaajin doono ogow marhaddaad ogaatid in lagu soo istaajin doonana inay su'aalu kaa dambayso ogow in haddii su'aalu ay kaa dambaysa aad og tahana jawaabtii aad bixin lahayd diyaarso markaasuu yidhi waayaha ma jawaab baa laysaga bahay haa fama alxiilatu halkaan ka bilaabaa buu yidhi way sahlan sahlantaha buu yidhi anaa kuu sheegaya wuxuu yidhi intii hore tagtay buu yidhi lixdan sano way soo khalaa way ku dhaaftay inta cumrigaaga ka dhiman buu yidhi hagaaji noloshaada wax ka baddel khaladaadkaad hore u soo gashay dibdib ha ku laabanin wanaaggaad samaysay kor sii wad arrinkaa marka wuxuu sabab u noqonayaa khalad walba oo kaa dhacay gaabin walba oo ay kugu timid dibudhac walboo noloshaada ku yimid in ilaahi subxana wa tacala uu kabi doono waa la dhaafi doonaa waa hadal daqiiqa lixdankaa sana ku soo dhaafay khalad walboo kaa dhacay hadda haddaad garatid annaka lillaahi raajic addoon ilaahay inaad tahay addoonnimadana ay keensanaysa in lagu soo istaajin doono istaajintana ay keensan doonto in wax lagu weyddiin doono su'aashana ay u baahan tahay inaad jawaab aad u diyaarsisid jawaabta keliyaad heli adoo hagaajiya maa tabaqa min cumri waa hadal daqiiqa fudayl ibn ciyaad ninka uu ku yidhi xasan albasriy waxaa lagu yaqaanaa nin aad iyo aad u xikam badan buu ahaa saddex ninoo culamaa ayaa meel isugu yimi waa la waraystay nin baa la weydiiyo waxaa la yidhi aakhara markaad ka fakaraysid sidee u fakartaa ma gididiishaada ka waran ma isu ta dheeraysaa markaasuu yidhi bil markay dhammaato waxaan istiraahada waad dhiman doontaa markaasaa loo jawaabo oo qolyihii kale oo meesha fadhiya u jawaabo waxay yidhahdeen bil miyaadba ku fakartaba inaad nohaa wuxuu yidhi waxaad tahay nin nin adduunyada is siiyey ka kale doorka ku yimid markaasaa la yidhi ka waran markaasuu jimca marka la gaaraba waxaan is tidhaahdaa waad dhiman doontaa bimacnaa meesha annaga aan ka xisaabanno wiikendiyada iyagoo jimcay ka xisaaban jireen jimca marka la bimacnaa isbuuc weeye isbuuc markuu dhammaadaba waxaan is tidhahdaa waan dhiman doontaa markaasuu yidhi niyo nin adduunyada jecel baa tahay bur iska da kii kale door ku yimid waxa la yidhi adiga ka waran markaasuu yidhi maxaanba ka hadlaa mar haddii nafsadayda ayba ku jirto gacanaan gacanteeda ahayn oo allah tacaala ay gacantiisa ku jirto maxaan ka hadlaa buu yidhi bimacnaa waa maxay ka waran haddii wax alla wixii adiga aad u baahnaan lahayd maalan waxaad u baahantahay inaad masaariif iyo qarash aad bixidid haddii qarashkii qof kale kuu hayo uu ku leeyahay intaan un baan ku siinaya intaan ku siin maayo kuma xisaabtami karti qof kastoo baajet kula yimaad waxaad leedahay waxa aan bixin doono ma garanayo maxaa hebel buu gacantiisa ku jira qarashkaas wahaakada dawaaleeg mar haddii nafsadaadaba marhuuna ay ku jirto biyad illaahi jalla wacalaa inaad adiga ka telisid maaha saa darteed waxaa khaldan marka qorshayaashan samay ah shan sana kadib cashra sanawaad cishiriin sana alaaiin sana ili bacdaha ili bacdaha ilaa inta soo socota inaynan xisaaban karin baa meesha marka ka muuqata abubakr almusani ayaa wuxuu yidhi isagoo hadlaya wuxuu yidhi haddaad rabtid buu yidhi salaadda aad tukanaysid inay wax ku tarto markaa salaadda allaahu akbar aad leedahay waxaad isku qufushaa oo maskaxdaada aad gelisaa salaaddaa salaad ka dambaysa inaadan tukan doonin dabcan hadda haddii la aqimo duhurka in yar kadib marka la aqimo haddii nin walba kamid isku brograam gareeyo salaaddaas aan tukanayna salaad ka dambaysa inaysan jirin dabcan wuxuu qofkaa salaaddaa wuxuu ku tukanaya bikulli khushuuc waxaa ila soo xusuusataan saxaabadii markii gacanta lagu ay ku dhigi jireen nimankii kufaarta ahaa sida khubayb oo kale yidhi waxaan u baahanahay intaydan idilin ka hor laba ragco inaan ilaahay u tukado waatanay leeyihiin asxaabu ahlu siyara markay sifaynayaan wuxuu tukadaa laba ragco intay dhirir ay ka qabaan iyo qurux intay ka qabaan iyo khushuuc intay ka qabaan aan la hadda haddii lagu yidhahdo waa lagu dilaya hal ragca tuko ragcadaas waxay noqonaysa ragca cajiiba macnahoo dhan wuu kudhaa biidn illahi subxana wa tala kaa daadegaya adoo og inaad dhaqaaqi doontid marka wuxuu yidhi abubakr almusani idaa aradta an tanfacaka salaatuk faqul laa usallii hayraha waxaad tidhahdaa salaadan salaaddii iga dambayn mayso wahaakadaa dawaaleeg weli waxaan milicsanaynaa hadyu haulaai salaf abu almacruuf alkarki salaaddii baa la gaaray nin baa la yidhi salaadda naga bixi salaaddii markuu darka soo hor imaamka waxaa lagu yaqaani inuu dadku yidhahdo istawuu sinna markaasuu wuxuu yidhi salaadan dado haddaan idin dujiyo salaad kale idinka bixin maayo yacni isagu wuxuu ka wadaa maalin kale inaan imaam idiin noqdo diyaar uma himin salaaddaanse waa idinka bixinaya waad igu khasabteen macna saasoo kale wey wuu la yaabay macruuf alkharqi wuu la yaabay markaasu wuxuu yidhi oma waxaad isugu sheekaynaysaa buri salaadan salaad ka dambey inaad dukan doonta wuu la yaabay waxaa qariib la noqotay in nin salaad tukanaya uu ku fakaro salaadaas markuu ka baxo tukan doona bimacnaa dadka agtooda waxa ay ogaayeen tallaab markay qaadayaan kelmaddan markaan sheegay kelmadda ka dambaysa inaan sheegi doono waa inaan waa inuu shakiga galo marka laga hadlayo aakhare iyo ilahi subxana wa tacala loogu yahay wahaakada dawaaleg wuxuu yidhi ma adaa ma waxaad isugu sheekaynaysa inaad tukan doontid wuxuu yidhi ina haada huwa alamal yididiisha la diiday iyo maaragta qofka inuu isu seeta dheereeya oo la diiday iyo isisiiska la isisiinaya adduunyada waa taa buu yidhi ha ku fakarin buu yidhi oo waxaad ku fakartaa salaadda markaad tukanaystiisa inay tahay qofka inta uu sidaa u yahay tallaabtuu qaadi isleeyahay haadihi aakhiratuha waa middii ugu dambaysay waa marka biidn اllahi subxana wa taعala sanadka dambe ayaan mu'tamarka isugu iman doonaa sanadka ku xiga ayaan wax ka bedeli doonnaa weli waxaan ku fakarayna waa maxay waxaan ku darsannay nolol aynaan ogayn iyo qorshe aynaan ogayn ajal gacanteena aynaan ku jirinba annaga samaysanay waana arrin marka ay diidi jireen salafa hadi اlumma arrin khutuuraddeeda la woy ibnu cumar cumar bn khaaab waxaana soo maray muxaadaradii hore inuu yidhi mar haddiibaad og tahay in ay barnaamij saasoo kale uu ku sugayo ah dhimasho qofku waa inuu tabaabushaysto saa darteed wuxu yidhi tabaabushaysigu wuxuu ku imanayaa un keliya qofkii inuu dadaalo walidaalika hadalkiisa wuxuu ahaa atta'anni fii kulli shay'in wax kasta oo qofka uu samaynayo ha iska tartiibsado laakiin marka khayr laga hadlayo aakhara marka laga hadlayo qofku waa inuusan tartiibsan bimacnaa waa maxay salaadda boobsi wakhtigeeda ku tuko soonka wakhtigiisa ku soon walidaalika xaj baa maaha qaar baa wuxuu ku le laba sana kadib baa xajin doonaa xaj baa lagugu leeyahay adoo og anna alacmaara laysat biyadik cumriga gacantaada kuma jiro ilaahi subxaana wa tacaala haya markiiba dhaqaaq waqtigiisaa la gaaray walidaalika culummada leh xajka dib waa loo dhigan karaa arrinkaa waxaad arkaysaa in noocan ma si arrin fog noocan maa inuu yahay wahaakada dawaaleyg cali bni abi aalib aad buu u xikan badnaa hadalladiisa waxaa ka mid ah ina addunyaa qad irtaxalat adduunyadii tagtay mudbiratan iyadoo dhabar jeediday buu yidhi waina alaakhirata qad irtaxalat muqbilatan aakharana wayna soo qaabishay buu yidhi walikulli minhuma bunuun adduunkana wuxuu leeyahay kuwa markaa raacsan aakhiraduna waxay leedahay kuwa markaa raacsan waxaad noqotaan kuwii aakhirada raacay ee ha noqonina kuwa adduunyada raacay waana mawduuca aan leenahay waladaaru alaakhirati khayr meeshaasuu ku salaysan yahay intaa markaannu fahmnay fakarkoodu markuu meeshaa ku dhisnaa waxaan u gudbaynaa mar haddii aan isla meel dhignay arrinka ah waxa aan isu sheegayna maahan wax cusub maaha waxa keliya adduunyada ay ka wada siman tahay muslim iyo gaal mu'min iyo kaafir munaafiq iyo qof dhammaan xitaa alxayawaanaad ay ogyihiin in la dhiman doono taa hadalkama taagna laakiin waxaa dadku ku kala duwan yihiin hebelna wuu ogyahay inuu dhiman doonan hebelna wuu ogyahay inuu dhiman doono lakin waxay ku kala duwan yihiin siday ugu tabaabushaysan lahaayeen ay ugu diyaargaroobi lahaayeen maalinta ilaah subxana wa tacala la kulmi doonaan hadda waxaan u gudbaynaa marka maadaama arrinku uu sidaa ta aan noolaha adduunyadan noloshayda inta ka dhiman maxaan sameeyaa waxay samayn jireen marka wax lagu magacaabo wasaa'ilu thabaat yacnii waxay la iman jireen waxa ku bixiya u sahla inay gomadooda marka ay sugnaato mar haddaad ogtahay inaad daqaaqi dinto waxa lagaga baahay marka inaadan tazaczucaanu kugu iman bimacnaa waa maxay waa inaadan labaclabaclayn waa inaadan labalabayn waa inaadan maalinna aan lagaa helin masaajidka maalina aan lagaa helin diskoteega waa in noocan ma aad noqotay qof allah subxaana wa tacaala ku xihan waa in maalinna aadan tukan maalingin oo aad allah subxaana wa tacala aad ku xihan tahay maalinna gabadha muslimadda inay soo dada maaha maalinna ay meesha iyadoo qaawan ay marta maaha bimacnaa waad og tahay saas darteed waxaa loo baahanya inaad la timaado habaat habaatka marka habaat waxaa ula jeedaa ku sugnaanta qofka uu ku sugnaanaya diinka ilaahay sidee igu suurtoobi kartaa inaan diinka ilahay ku sugnaado waxaan maraynaa biidn illahi subxana wa tacala aan isla tilmaamayna dhowr qodob oo nugu caawin kara biidni illaahi subxaana wa tacaala jalla wacalaa dhowr qodob oo nugu caawin kara in gomadeenna ay ku islaamka kow qur-aanka inaan qaabilno waxa keliya ee manhaj aan ka dhiganayno dustuur aan ka dhiganayno aanu rabno inuu hago aanu rabno inuuna tuso waxa khayra shartanna naga reebay inaan ka dhigana kitaab اllahi jala wacala allah subxana wa tacala qur'aanka wuxuu ku yidhi waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila hada alqur'aanu jumlatan waaxida markaasuu wuxuu yidhi kadalika linuhabbita bihi fu'aada gaaladii baa hadasho waxay yidhahdeen qur'aankan maalin walbabaageeye maalin walbaba suurad baa soo degta lagu hayo isagoo duuduuban mar keliya maxaa loogu soo dejin waayo rasuulka sala اllahu alayh wasalam markaasuu allah subxana wa tacala wuxu yidhi sababta aan u yaryaraynayno aayadda mar ay u soo degayso muddadaana ay gaartay ilaa sane ilaa aasane waxay tahay linuhabbita bihi fu'aadag inaan laabtaada ku sugno bimacnaa haddii macallinka lagjarka bixinayo intuu soo hor istaagay ardada uu hal maalin buuggii la bixin lahaa saynsiska min alifihi ilaa yaa'ihi dhammaant hadduu maalin keliya ku siiyo waxa laga qofkii wuxuu noqonayaa man akhada alkulla faata alkull wixii o dhan inuu ka tegi doono ma fahmayo laakiin maalin mar marka lagu fahamsiiyo hal formula lagu fahamsiiyo maalintii kalena jabtar lagu fahamsiiyo maalintii kalena wax lagu fahamsiiyo si tartiib tartiiba maaddada ku geli doontaa qur-aankana waa saasoo tartiib tartiib baa allah subxaana wa tacala u tarbiyey waynu noogu iman doonta manhaj tarbiyo walidaalika linuhabita bifahdi qur-aanka ilaahi subxana wa tacaala wuu sugaa dadku ku sugaa rasul maxamed sal alla alih wasalam markuu waxyigii isagu ku soo daadegayay ayaa mar waxyigii markiiba waxay isla dhex mareen waxay yidhahdeen shaydaankii u waxyoon jiray baa markiiba arrinkaa welwel bay ku beerto runtii waa tan aayad baa soo degto waxay dhi maa waddacaka rabbuka wamaa qalaa rabbigaa kaama tegin maxamedow kumana caroon waa la sugay welwel baa nagu yimid waxaan aqrinayna qur-aanka mushkilaad timid qur-aankaan aqrinayna qur-aanka marka la aqriyo macnaheeda maaha keliya iska barakaysoo qur-aanka rogrogo raatib ha kuu noqdo maaha aayadaha iyo macaanida aayaduhu ay xambaarsan waa in la dhuuxo imisaa rasuul ilaahi subxana wa tacala intuu soo diray la gumaaday la horaray la hor istaagay wax kasta lagu sameeyey siday u sugnaadeen arag inna macya rabbii sayahdiin ilaahay bay la jiray isaga ay hanuunin doona nebi yuusuf mushkilaa ku imanaysa macaad allah innahu rabbii axsana mahwaay marka duruustaas aan milicsanno runtii waxay noo soo baxaya sahay la quudan karo na marsiin karta waddadan dheer noo biidni illahi subxana wa tacala na gaarsiin karta allah subxaana wa tacaala arrinka labaad ee qofka su ka mida ah, inuu sharciga ilaahay iyo camalka saalixa uu laazimo waxaa u deliila aayaddii ilaahi subxaana wa tacala uu ku yidhi fii suurati ibraahim yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli الثaabiti fi اlxayaaةi اddunya wafi اlآakhira wayudilnu allahu الظaalimiina wayafcal allah maa yashaa ilahi subxaana wa tacala wuxuu sugayaa aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah ilahay wuxuu ku sugi doonaa bilqowli الثaabit qowli haabit waa maxay kelimata laa ilaaha illa allah baa la karsiin doonaa aakharka waxaa noogu iman doona biidni wa tacala kelimadda qofka markii camalka saalixa uu daa'imo sida ilaahay u waafajin doono toobada wanaagsan iyo bimacnaa khatinka wanaagsan ee nolosha markuu addunyada uu ka tegayo marka ilahay wuu ku sugaya laa ilaaha ila allaahu waad haleeli doontaa haddaad maanta salaadda ilaalisid waad haleeli doontaa biidni illahi subxana wa tacala maanta tawxiidkaa hadduu mukhlis noqdo waad haleeli doontaa haddii soon soon kale aadan ku darin waad haleeli doontaa haddii ilahi subxana wa tacala fi siri walcalan marka ay dadka aad u muuqatid iyo markaad keligaa tahba ilahi subxana wa tacala markaad ku waana arrin runtii muhiimaddiisa leh marka waxaan tilmaamaynaa in yar markaan leenahay aliltizaam biاlcamal الsaalix in yaroo aan milicsanno salafa hadihi اlumma dadkii akhyaarta ahaa ee naga horreeyey say samayn jireen cumar bn khadaab radi allahu canhu dhacdo ayaa timid waxaa la joogaa masjidu rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam salaad subax baa la joogaa sanadku wuxuu ahaa labaatan iyo saddex hijiriya ayaa la marayaa sala allahu calayhi wasalam cumar bin khataab radi allahu canhu u yimid dadkii uu salaadda ka bixiyey caada waxaa u ahayd cumar bin aad wuxuu u jeclaa inuu aqriyo suuratu yuusuf siba fajarkuu la beegan jiray markuu gaaray inama ashkuu bathii wa xusnii ila allah waaclamu min allahi ma laa taclamuun waa aayaddii nebiyulaahi yacquub isagoo aad iyo aad u walbahaarsan walwalaya raadinaya nebiyulahi yuusuf yidhi murugta e haysaaye waa midaan u daynayo aan u sheeganaya allah subxana wa tacala markuu aayaddaa uu marayo ayaa nin malcuun oo abuulu'lu almajuusiyi ah baa intuu dadka saa u soo dhex qaaday yimid markaasuu markaa wuxuu ka taagay intaasoo buu ka taagay ilaa lix dacanaad buu ku dhuftay baa la sheegay cumar khataab markiiba meeshuu ku dhacay markuu dhacay kadib dabcan ummaddan ummad waxa weeye noocan maa khayrkeeda iyo hoggaankeeda markiiba sa aanu ku lumin hoggaanka noogu weyn iyo qiyaadada ugu weyn aan ka hadlaynana waxaa laga heli karaa fii anaa'i salaa markiiba cabdiraxmaan bin cawf baa hormar salaadda ka bixiyey cumar khadaab baa lala orda gurigaa la geeyey xaalad xun baa lagu jiraa imaamu almuslimiin amiiru almu'miniin baa la dhaawacay nin baa si gardaro ah uga xadgudbay meeshu isagoo jiifa oo miirka uu ka tegey ayaa waxaa li cumar bin khadaab noocan maa inuu nool yahay in kale ma naqaan ilan ma jirin eh, measuring deviceka maanta dadku isticmaalaan lagu ogaada wadnihiisa ma shaqaynayaan ma ogaan karin markiiba waxaa layidhi saan ku baraarujinnaa salaadda ha sheeg sheega maxamed cumar khadaab waxa layidhi qalbigiisa wuxuu ku xiran yahay ku koblayfulan yahay salaadda salaadda haddii la sheega ayaan ogaan doonnaa markaas yidhi asalaa markii buu soo booy markaasuu yidhi ma la tukaday markaas yidhi ha salaaddii waa laga baxay ha waa laga baxay salaaddii markaasuu yidhi asalaa asalaa ummad aan salaaddii ogayn khayr kuma jiro ninkan waa amiir almu'miniin waa la dhaawacay dhiiggiisaa daadanaya xitaa waxaa la sheegay inta uu meesha uu yiil waxaa u yimid niman eh, dadkii markaa muslimiinta dhallinyaradii baa u yimid waxay u keeneen caano caanihii markuu markaa markiiba beerkiisa hoos buu u soo dhacay yacni markiiba jirkiisa wax alla wixii daakhalka ku jiray hoos bay u gudbeen oo markii uu ishayn waaye isagoo aad iyo aad meel xun maraya xaaladdii waxaa la gaaro uu dhiman lahaa laakiin wuxuu la soo tagay qalbigii salaaduu ku xidhan yahay qofka isaga ama laga yaaba inuu laa ilaha illa allah uu seego ilan salaaddo dhan baaba tarjamadeeda waxay tahay allahu akbar iyo assalaamu calaykum inta u dhexaysa waxa u dhexeeya waa maxay bayna laabatayha min alifiha ilaa ya'ha salaadda intaasay marka intaasay ku hareeraysa intaas waa wax kalama dhaafsana altakbiir uma tasliim waa arrin runtii cajiibteeda leh qofka salaadda uu ogana allah subxaana wa tacala camalka saalx u waafajinaya miaal kale inay salaadda say u ilaalin jireen waxaa muujinaya sala allahu calayh wasalam marka uu yidhi jucilat quratu caynii ilqabowsigayga waxa aan ku nafiso ilahay wuxuu dhex yaala salaadda walidaalika waxaa xadiida lagu sheegay xadiidkii bilaal marka kaana sala allahu calayh wasalam idaa xasabahu amrun markay murug ay ku timaado uu ciriiri uu dareemo diiq uu dareemo wuxuu dhihi jiray arixnaa bilaal bilaalow waxaad jirta diiq baan dareemaya ciriiri baan dareemaya salaadda noogu raaxee bilaal baa intuu istaagay dad salaaddii markaa uu addimi jiray habka markuu tukado rasuulullahi sala allah alih wasalam wuu nafisi jiray arrin sahlanna ma ahay waxaa dhacda marka ibnu mascuud inuu yidhi markuu ka hadlaya salaadda jamaacada wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi wamaa yatakhallafu canha ilaa munaafiq salaadda jamaacada qofka dib ugaga dhacay waa munaafiqun buu yidhi ama qof munaafiqnimo ay ku jirto waxaa dhici jirta buu yidhi innaga naga mida isagoo xanuunsan in labada garbood laga soo galo oo markaa la keeno la soo daadihiyo la istaajiyo saf kastuu salaada u tukado wuxuu yidhi haddaan ka weyno dadka yacni qof jamaacada marka la tukanaya haddaan weyno ruux annaga naga mida waxaan ku tuhmi jirna in munaafiq ahaa ummaddaa saasa ahayd hadda waxaa laga yaabaa iyadoo masjidka laga addimay qofku inuu garab maro iyadoo addinka uu socdo inuu meesha sheeka uu ku wadaa laga yaaba sheekadaas laytaha kaana xadiia khayrin xadii khayr hadduu ahaan lahaa wahaakada dawaaleg ummadda sidaa ah marka ha la yaaban in khaatimadeeda ilahi subxana wa tacala uu hagaajiyo waxa uu leeyahay axaduhum saciid ibnu sayib wuxuu yidhi maalintaan islaamay ilaa iyo hadda ama wuxuu leeyahay waa ninka kale wuxuu yidhi saciid ibnu sayib afartan sano oo xiriira buu yidhi igama tegin salaatu اljamaca afartan sano salaad subax wuu taaganya oo duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cisho jamacaan ku tukadaabu afartan sano saa ninka u xisaabtami kara nin sahlan yani nin caadiya maaha waa salaf waa min haa'ulaa'i innaas qaarkood marka lagaaga sheekeeyo maba sahlanaynba qaar baa waxaa la sheegaya bayna almaqhrib walcishaa waxaa ula jeedaa bayna alcishaa'i wa salaati alfajr inta u dhexaysa qur'aan ku dhammaynaya intaasoo jeer ninka wuxuu leeyahay afartan sano ee xiriiri salaad jamaaca ima dhaafin buui caamir ibnu cubaydillaah ayaa wuxuu maqlay wuxuu maqlay mu'adinku addimaya markaasaa waxaa la yidhi wuu xanuunsan aad buu u xanuunsanaa markaasaa la yidhi iska joogtid wuxuu yidhi hallay qaada iska joog markaasuu yidhi saan u joogaa buu yidhi anoo maqlaya xaya cala asalaa cala alfalaax ilaahay subxaana wa tacaala baa ii yeeray buu inaan dhaqaaqo qofka markuu dadaalkaasoo kale uu sameeyo khaatamadiisa dambe iyo markuu adduunyadan ka tegayo ilaahay subxana wa tacala sugi doona waana arrin muhiimaddeeda markaa leh degdegay u degdegayeen salaadda waxaa muujinaya annaga hadda waxaan ka hadlaynaa salaad la tukado salaad la tukado way dhaafsiisneen jamacay ka hadli jireen jameeco way dhaafsiisneedo waxay ka hadli jireen imaamka markuu allaahu akbar uu leeyahay anna allahu akbar ma ka daba dhihi doona mise takbiirta ay dhaafi doonta aan dhegaysanna qaarkood waxay leeyihiin cadigii ibn leeyahay ma dhicin buu yidhi laga bilaaba maalintan islaama ilaa iyo wakhtigan cadiy ibnu xaatim taariikhiis waa la yaqaanaa maalintan islaama buu yidhi ilaa iyo hadda ma dhicin inuu mu'adinka addimo ilaa anuu masjid ku jira mooyaane masjidkan dhex taaganaha buu yidhi wa ana calaa wuduu' weysana way ii dhowranta anoo diyaar ah ayuu mu'adinka addimi jiray waxaa laga yaabaa ninka noogu roon ahlu khayrka ah marka la addimo kadib inuu weyse aado qaar baa marka imaamka allah akbar yidhaahda kadib inuu weyse aado wuxuu ku leeyahy maalintan islaama ilaa iyo had muddo dheer ma dhicin buu yidhi inuu addimay mu'adinka ilaa anoo masjidka ku jira mooyaane masjidka ku jiritaankii keliya ma ilaa anoo weyse ii dhowrantaa mooyaane waa arrin dadaalkeeda markaa le saciid binu sayb wuxuu leeyahay anna saciid wuxuu yidhi haddana soddon sana ay marta buu yidhi iyadoo mu'adinka markuu addimaya anna masjidka aan jooga buu yidhi walidaalika xadiidkan xadiid bishaaro leh way dhegaysta alimaam tirmidi waxa uu wariyey sheekh naasirdiin albani xadiidka wuxuu ku tilmaamay inuu xasan uu yahay waa xadiid ixtijaajkiisa leh wuxuu yidhi qofkii afartan maalmood waa afartan maalmood qofkii ilaahay dartii u tukada jamaacana ku tukada takbiirta ugu horaysa allahu akbarna haleela intaas shardiyan israacinaynaa koow inuu tukada kam yoom afartan maalmood muxuu ku tukanayaa jamaaco muxuu samaynayaa wuxuu haleelayaa allahu akbarta ugu horraysa saddexdaa shardi qofka ay isugu tagaan waxaa loo ballan laba arrin kow kutibat lahu bara'ataan waraa laba arrimood oo ah laba baryeelitaan waa la baryeelaya maxaa laga baryeelayaa munaafiqnimadii iyo naarta qof afartan maalmood masjidka ku sii socda jamaacada haleelaya imaamkana markuu allahu akbar yidhaha allahu akbar ka daba dhahaya qofkaa munaafiqnimaha ugaga baqin walidaalika waxaa laga yaaba qofka munaafiqnimada nifaaqa marka laga sheekaya annagoo dhan waan baqaynaa amuu nifaaqnimo kugu jirta ilahi subxana wa tacala waa kaa fogeynaya munaafiqnimadaa lagaa dheeraya macnaheedu waa maxay been ma sheegaysid ballantaad geshid ma guub yeelayso kama bixi doontid wey wixii lagugu aamina ma khiyaami doontid wey markaad doodaysid faajirnimo lama imaanaysid wey iyo isdabamarin inta munaafiqnimo ee khisaasha lagu yaqano o dhan waa ka fogaanaysaa markaasuu wuxuu raaciyey haddana waa baraa'a kale ah annaar naarta in laga badbaadiyana waxa ugu weyn wey naarna waxaan kaga badbaadi karnaa afartan maalmood oo xiriir ah oo lagu tukada jamaaco allahu akbarta imaamka markuu allahu akbar uu leeyahan allahu akbar laga daba qaarkood waxay leeyihiin qofka marka intaa uu laazimay xikma ilaahay ka buuxiya kelmad kastoo afkiisa ka soo baxaysa waxay noqonaysaa kelmad ilaahay subxaana wa tacala xigma uu dhex dhigay oo u qalanta in markaa biyo dahaba markaa lagu qoro waana macna runtii daqiiqoo meeshiisa leh arrinka saddexaad ee qofka ku sugi kara diinka waxaa ka mida isagoo runtii u kuur kuurgelaya qisas alambiyaa waanu soo tilmaannay maxaa yeele qisas alambiya ilahi subxana wa tacala wuxuu ku tilmaamay markuu ka hadlay kadib wakullan naqusu calayka min ambaa'i arusuli maa nuhabbitu bihi fu'aadak waxaan kaaga warannay ambiyadoo dhan qisastooda maa nuabbitu bihi fu'aadak waxaan laabtaada ku sugayno waxaanana soo martay muxaadaradii hore qalbiga inaanu fadhiyin inuu dheelinayo inuu muta'arjix uu yahay in meel loogu soo hagaaga aanan lahayn maxaan ku sugi karnaa ilan shayga markuu saa uu u qallimaya marna midig aadaya marna biix aadaya aad moodid shay ay dabaylu marka ay rogrogayso oo kale riisho meel taagan oo kale wuxuu u baahan yahay wax suga oo baalansigiisa keena in la helo waxay ku iman kartaa qisasu alambiyaa sida ducadana ay wasiilada afaraad ay u tahay ducadana waa loo baahan yahay ducada waana nadwadii ugu dambaysan xooggaa la soo saaray adducaa adducaa rabbanaa laa tuziq quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma ilaahay quluubteeda ha iilin ilaahay ha leexinin ilaah waddada toos khayrkaa ilaahu ha ka weecinin ilaah tubta toosa nagu toosi qofka inuu soo celeliyo waa arrin muhiimaddeeda leh ducada alle subxana wa taala qalbigaa sugnaanaya allahuma ya musarifa alquluubi sarif quluubana calaa taacatik ilaah quluubta adaa rogroga daacadeenna ilan marna xaggaasay aaddaa marna xaggaasay quluubtu aaddaa laakiin qalbigeenna allah subxaana wa tacaala allahayu yaa allah waxaad geeda xagga taacada waa arrin runtii runtii taabashadeeda leh arrinka kale ee shanaad ee qofka sugaya waxa kamida ah, allah subxana wa tacala in la xuso qur'aanka wuxuu le ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fi'atan fahbutuu wadkuru llaha kaiiran mu'miniinta lala hadlaya markaad goobta dagaalka aad joogtaan oo cadowga kuurka aad isku haysaan oo seefaha laysla dhacayo xaalad xunna la marayo fahbutuu sugnaada maxaa sugnaanta keeni karaa waxaa laga fahmayaa shardina maaha cadfina maaha luqa ahaan laakiin waxaa laga fahmaya jumlada ka dambayso wadkuru llaha kaiiran ilahay in fara badan xusa xaalad xun baa la maraya madax baa dhulka saa u dhacaya madaxyaa hoobanaya dad baa gacmaha laga jaraya dhiig baa daadanaya waxaa xaaladda ugu daran baa le ilahay subxana wa tacala xus maxaa yeelay xaaladdaa markaad ilaahay xusid xaaladda ugu daran markaad ku sugan tahay waxay arrinkaa oo arrinkaa wuxuu muujinayaa iimaankaaga ee jacaylka ilahay subxana wa tacala ad jeceshahay nin baa qofuu jecel yahay ammaanaya wuxuu yidhi tadakartuki warrimaaxu calaya nawaahilu waxaan ku xusuustay buu yidhi iyadoo warmuhu saa igu soo dul hoobanayaan ayadoo dagaal lagu jira cadowga aan saa uh, u hortaagannaha dagaalamaynan kusoo xusuusta buu yidhi marka wax sahlan maaha bimacnaa marka haddaan ku xusuusto markamayaawo allah subxaana wa tacala markaad xusuusatid xaalad xun markaad ku jirtid wax sahlan maaha dikriga ibnuulqayim fii madaarij asaalikiin hadal qurux badan buu sheegay wuxuu yidhi waxaan aragnaa qof la leeyahay hebel jin baa haya saa darteed qur'aan ha lagu aqriyo masi baa haya qur'aan ha lagu aqriya jin baa haya waad aad aad aad u badan tahay mar rabtaa buu yidhi adiga in aad jinkii masi gaarsiisad buu oo la yidhaahdo jinka kan masi insaani baa haya insi baa ku dheggan in la yidhaahdo dikriga ilaahay xus buu yidhi maxaa le marka ilaahay subxana wa taso jinka wuu dhacayaa buu yidhi shaydaanka dhulka markuu ku dhaco kadib waxaa ku soo hareersanaya shayaadiinta kale iyo jinka kale intay isugu yimaadaanba waxay leeyihin waxaa haya insi baa haya sida annagaan u leenahay hebel miirkiisa ma joogo heblo waa caadi maaha qofkii wuu isku dardarmay maxaa le jin baa haya masi baa ku dhacay soo lama yidhaahdo annagana markaan xuska aan ilaahi subxaana wa tacaala badinno shayddaankuna wuu dhacayaa shayaadiinta kale ah intay meesha u timaado waxay ku aqrin lahayn ha ku aqriyeene waxay leeyihin insi baa haya marka jinni baa hayaa badatay insi baa haya waa min khilaali dikr hadalkaa waxaa sheegay ibnuqayim aljawsiya fii madaarij asaalikiin arrinka kale loo baahan yahay qofka inuu sugnaado waddada nin walba uu ku taagan yahay ee diiniga manhajka ka dhiganaysa waa inuu ku sugnaado ilahi subxana wa tacala waa la caabudaa qaar ba hadda waxay ku weydiinayaan anigu madhabkayga mashaafici baa maxambali baa waxaan leeyahay salaf maxay yihiin diintan la sheegaya waa maxay wadaaddanad maxay isku haystaan muxuu kana xalaal u leeyahay kanna xaaraam u leeyahay culimmadu dadku way waashay maxaa la ysugu dhegan yahay jamaacaad tiro badan baa jira guruubid fara badan baa jira waxbuu sheeganaya kan waxyaabahaasoo dhan aad lagaga baahan yahay inaad kala huftid waa inaan adduunyadan aadan ka tegin adoon ogayn nacam waa laga yaabaa inay kugu adkaato inaad kala saartid fadhiiso meesha culimmadu ay ku kala saarayaan ogow waddada aad ku taagan tahay waxa ay tahay maxaad ku dhiman doontaa kelimata laa ilaaha ila allah macnaheeda makaa daadegay ma fahamsan tahay manhajkaagu muxuu yahay ilaahi subxaana wa tacaala waa la caabudi jiray waa caabudaya miyaad leedahay bal waxay culimmada qaarkood ay sheegaan dad lagu sheegayo culumo inay waxaa ka wanaagsan bay yidhaahdeen cajaa'izu nisaan buur bay yidhahdeen dumar deganaanee saambuuradda ajaa'iza oo cajaa'iza ah oo gaboobay ilan maxay le qofka marka uu meelaha kale aanu faraha aanu la gelin uu ku dhinto diinta ilaahi subxana wa tacala qalbigiisa uu ku beero wuu ogya wax walbaba wax walbuu kala saari karaa marka maanta wadaaddada ha u soo jeedinoo hadhihin iyagaa khaldan kutubtii baa tiro badatana hadhihine khalalku wuxuu ka jiraa waatanuu ninkii uu yidhi shaacirka ahaa naciibu zamanana wاlcaybu fiin waxaan wax ka sheegaynaa zamanka laakiin caybta annagay nagu jirtaa marka arrinkaa waxaa looga gudbi karaa qofka isaga wax barta ogow wadada ku taagan tahay mas'alada aad qaadanaysid ma saxbaa mise saxbaa wadaad kastoo mikroofanka ku qaata wuxuu kuu sheegay waa inaadan dhegaysan haduusan daliil kuu sheegin maxaa u daliila aayaddii aawal xadiidkii aawal maxaa u daliila waa la sheegay ilaan intaa waxaa maqlaysaa nin aayad buu sheegaya mid kale aayad buu sheegaya labada yaa saxsan adaa lagaa bahay inaad ogaatid wey maxaa yaele haddaadan hadda kale ogaanin waxaa laga yaabaa adoo mutazadan sugnayn inaad waddadan adduunyada ka tagtay dhibkeedana leedahay arrin kale wuxuu yahay arrinkan waa arrin muhiima waxaan u baahannaha wax lagu magacaabo tarbiya tarbiyadana shuruuddan waa inay wadato koo tarbiyadu waa inay cilmiyaysan tahay waa inay iimaan ku salaysan tahay waa inay tartiib tartiib u socoto arrinkaa wuxuu u dhacayaa dadka dadka waxbara wuxuu u dhacayaa ducaadda wuxuu u dhacayaa dadka ahlulkhayrka ah wuxuu u dhacayaa dadka maraakista islaamiga dadka ku tarbiyeeya nin walbaba jamaaca walbaba maalin bay dhaqaaqday qof walba maalin buu dhaqaaqay waxu sheegaynaa baa layidhi waa muhiim tarbiyada dadka aan ku tarbiyanay in horta inay iimaan noqoto in ilaahay lagu xidho waa inan bini aadamka laysku xihin qofka waa dadka markuu wax u sheegayo ilaahay ku xir adiha isku xihin sheekha waa inuusan isaga dadka isku xihin waa inuu ilaahay ku xiro uu yidhahdo ilaahay ka baqa ilaahay markay ka baqaan kadib ixtiraamka imanayaan laakiin markuu qofku isku xiro shiiqiyaa kuu jeeda markaad meel maraysid markaad meel maraysid waxaan maqli jirin oo kale kacbaduu kusoo tukadaa intuu yimid maanta dhan hawada marka lagaa qabsado oo kontaroolka lagaa qabsado meeshaad isaga ka baqaysaa taa horta ma soconayso kow alamr aani dadka markaan waxu sheegayna waa inaan cilmi wax ugu sheegno waxa aan sheegayno qul haadihi sabiilii adcuu ilى اllahi calى basiiraةi ana waman itabacanii calى اllahi calىa basiira anoo cilmi ku taagan waa inaan cilmi qofku wuxu lahaa hadduusan cilmi u lahaynna wuxuu sheegi lahaa runtii waxay noqonayaan wax runtii aanan saa u qiimo badnayn bay noqonayaan alamr alaakhar shardiga kale loo bahan waa maxay tarbiyada waa inay noqoto tarbiyo waaciyo ah wax meelayn karta wax weelayn karta dadkii meel dhigi karta mutadarrijna waa inay noqoto dadka hal mar waa inaana diinka mar loogu wada sheegin qofkii tartiib tartiib kan ka sax marxalada kale u gudub marxal kale u gurub tarbiyada qofka markuu ku soo tarbiyaysan biidn lah subxana wataala wanaagsan dadku way wanaagsanaanayaan biidn illah walidaalika shabaabkii dhallinyaradii ku soo tarbiyeyba tarbiyada saasoo kale ah ee noocan maa la yaqiino masaajidda ku xirnaa oo khayraadka ag fadhihi jiray culimmada oo qalamrasaadka ka daba wadan jiray oo kutubta saa u u dhex geli jiray sida aboorkii oo kale waa la og yahay nataa'ijta ay yeesheen qolyamaa hal mar diinka lagu soo daayana waa la yahay meeshay mareen isku mid maaha marka labadaas arrimood waa in markaa la kala saaro arrinka kale aan u baahannaha wuxuu yahay inaan ku baraarugno tarbiyada waxaa muujinaya khabaab camaar bilaal yaa sugan haddayn tarbiye wanaagsan aanay heli lahayn way kala ordi lahayn walidalik waxaan kala ogna waxaan ogaannay dagaalkii xunayn markuu dhacay oo rasul axmed sala allah alيh wasalam cadad fara badan wa xunaynin id acjabatkum karatkum falam tughni cankum shayan wadaaqat calaykum alardu bimaa ruxbad marka la yidhi dadkii markaa islaamka soo galay oo tarbiyadii iimaaniga ahaa aanan helin markiiba kala yaaceen waa la kala orday rasuulka keligiisaa meesha taagan yaa la soo istaagay inta mu'miniinta ahda tarbiyada dhabtaahe hadda markay musiibo ay timaado walain jaa'ahu nasrun min haddii musiibo ay timaado qofka iimaankiisa uu sugan yahana wuu sugnaanayaa wax kastoo la gaarsiiya diyaar umaha inuu dhaqaaqo laakiin inta kale waa maxay waa la kala ordaya ilahi subxana wa tacala saa nugu dayn maayo liyamiiza allahu alkhabiia min aayib ilahi wuu kala saaraya dadko dhan ta kale waa inaad ku wadadan aad maraysa waa inaad ku kalsoon haddaadan ku kalsoonayn shaki uu kaaga jiro waan ogaan doonnaa shakigaa saamayntu u yeelan doona maxaa yeele qofka markay naftu ay ka baxayso hadda haddaad ka shakisan tahay waddada aad ku taagan tahay naftu markay kaa baxaysana shakiga wuu kula socon doonaa dhibkeeda leeda waa inaad shakiga hadda aad ka baxdi see kaga bixi kartaa cilmi iyo barashaad kaga bixi kartaa biidn illahi subxana wa tacaala waxaa qofka iimaankiisa suga waddada ilaahay ku suga isagoo dadka diinka ilaahay ugu yeera culimmadu waxay dhihi jireen ilaahay subxana wa tacala ugaga baqdid horta waxaad taqaanid dadka u sheeg alamr aلثaani haddii xataa adiga nuqsaan ay kugu jirto waxaad isku og tahay salaaddaadu inay gelabgelab tahay waxaa og tahay noocma waxayna isdaba marisid adoo saa isku og dadka u sheega waxay tiraa salaadda waa in la toosiyo arrimahaan laysdaba marina waa in la joojiyo maxaa yeele waxay yidhahdeen alimaam alqurطubi wuxuu ley fi tafsiirihi dadka khamrada cabaya buu yidhi wahum yatacaatuuna alku'uus iyagoo khamradii isu shubaya waa inay yidhahdaan ilahay aan ka baqno maxaa yeele waxay noocan maa shayga markaa sheegtid adoo kugu soo noqonaya biidn illah kelimadda khayrka maanta markuu qofku ku celceliyo oo ku celceliyo marka dambe isagay saameynaysaa waanu ognahay intaasoo ducaad bay saameeda walilahi alxamd waa muhiim ha quusanin ha dhihin adaa shalay sameeyey khalad saasoo kalea maanta sidee dadka hor istaagi karta ha dhihin sii soco ilahi subxana wa tacala u sheega waxaad tirahda dadka dadka intaad la hadashid waxaad tidhahdaa ilaahay ugaga sheekeeyo ilaahay ku xir intaa wadid biidn subxana wa tacala ilahu ku sugayaa alamr alaakhar aliltifaaf xawla almuhbita aw xawla alculamaa in geeska laga fadhiisto culummada markay musiibo ay timaado ibnuqayim wuxuu yidhi markay mashaakil u yimaado marka jihaadka la gelayo marka xaaladdu ay xun tahay waxaan garab istaagi jirna culammada walidalika waxaan awman jirna bu yidhi ibnu taymiya oo shaykhiisii ahaa isaga markuu noo sheekeeyo oo taariikhda nooga sheekeeyo oo aayadihii noo sheego nafsaddaana degi jirtay walidaalika waa muhiim inay fahmaan dadka ducaadda ah diinkan madaxa laga keensanayo oo nin walbaba uu rabo inuu isaga sheekh isku noqdo nin walbana uu rabo suu doonto sheekhii ka hadlo yidhahda waad khaldantihiinna yidhaahda waa ku dhammaatay yidhaahda waa inay fahmaan diinkan inuu leeyahay meel laga qaato iyo meel la maro inuu leeyahay tafsiir inuu leeyahay inuu leeyahay manhaj gaaro loo turjumay inuu le tahay inuu fahmo wey saas darteed markay mushkilo ay timaado iyo markay dhacdo ay jirto waa inaan laga fogaanin culimmadiyo nin walbana qasab maaha inaad qof kasta hor fariisatid sheekhaad isleedaha waad ku kalsoon tahay ag fariiso wax ka dhegayso waa muhiim waana habka waxyaabaha ilahi subxana wa tacala qofka ku sugi karay ka mid tahay waxaan baahannahay inaan ogaanno ama waxyaabaha dadka sugi kara waxaa ka mid a qofka inuu ku kalsoonaado in ilaahi subxaana wa tacaala hiilkiisa iyo gargaarkiisa si kastuu u soo daaho maalin uu iman doono waka'yi min nabiy qaatala macahu ribiyuuna kaiir fama wahanuu lima asaabahum fii sabiili اllah wma dacufuu wama stakaanuu wallahu yuxibu الsaabiriin badanaa inta nebi garabkii taagnayd oo dagaalka gashay dhib badan baa ku yimid dhibaatooyin fara badan baa isaga daba timid wamaca dalika famaa wahinu ma yandabcin ma daciifin nugayl ma gelin ma labalabayn bal way sugnaadeen ilaahayna wuxuu la jiraa qolyaha sugan ee saabiriinta ah nasriga ilaahay waa iman doonaa ama ha soo daaho laa shakka ana almustaqbala lihada alislaam intaa markaan ka soo baxan waxaan u gudbaynaa qaybtii saddexaadan kusoo soo gebagabaynayno la xidhiirta qofka markii aakhara saa isugu qufulo tallaabada labaadna uu maro waddadii aakharadii sasixi lahayd natiijada ka soo baxaysa waxay noqonaysaa khaatimadiisu inay wanaagsanaato khaatimo waxaan ula jeedaa qofka uu ku dhimanayo culimmadu waxay yidhahdeen xusnuulkhaatima markaan ka hadlayno hebel wuxuu ku dhintay xaalad wanaagsan waxaan u rajaynaynaa janno marka la leeyahay khaatimada wanaagsan waxay yidhahdeen qofka waa inuu ilaahay subxaanah wa tacaala uu waafajiyo intuusan dhiman ka hor camal khayr badanoo ka fogaynaya ilaahay caradiisa qof baa waxaa arkaysa suu adduunyada u qasayo ou mutaaruku salaad u yahay oo shaarib khamri u yahay oo adduunyada rogaya waxaa laga yaabaa dhimashiis markay laba sana ay ka harsan tahay inuu noqdo qof ilahay subxana wata masaajid ku xihan maxaa xadiidkii ahaa qofku suu wanaagga u wado aakhirka wuxuu ka dhigayaa wuxuu u dhacayaa xagga ay xumaanta ama xumaanta suu u wado wanaag u baxayaa marka la xadiid khatartiisa lawo ilaahay subxana wa tacala waxaa weydiisanaya inuuna sugo xadiidkaa marka culammadu marka waxay leeyihiin khaatimada wanaagsan waa qofka inuu ku dhinto xaalad wanaagsan oo ilaahay raalli gelinaysa kana fogaynaysa carada ilaahay waxaa soo aroora marka haddii ilaahay uu addoonka uu la doona khayr addoonkaasi waa la shaqo geliyaa markaasay weydiiyeen saxabadu waxay yidhahdeen kayfa yastacmil shaqogelinta maxaa loola jeedaa markaasaa waxaa la yidhi yuwafiquhu lilcamali الصaalixi qabla mowtih intuusan dhiman ka hor baa ilaahi subxaana wa tacala wuxuu waafajinaya camal khayr labada sana ugu dambaysa tobanka sana ugu dambaysa soddonka sana ugu dambaysa shantan maalmood ugu dambaysa ayaa waxaa laga qofkii taa'ib waana khaatimo ilahi subxana wa tacaala ilaahay noo suubiyo waa khaatimo aad iyo wanaagsan allah qur'aanka waxa uu ku yidhi ina aladiina qaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazl calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabashiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun inta oo ilahay inta rumeeyey toosnaanta laga hela arag toosnaanta uma istaqaamu waxay ka hadlaysaa qaybtii haddaannu ka soo hadlaynaa abaatkii aakharka marka la gaaro nafsaddu markay ka baxayso naftu markay ka baxaysa waxaa soo daadegaysa malaa'igta malaa'igta waxay le war ha murugoonina ku bishaaraysa janno xadiid waxaa soo aroray rasuulka sala allahu calayh wasalam uu leeyahay bukhaarina uu wariyey wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam man axabba liqaa'a allaahi qofkii jeclaada inuu ilaahay la kulmo ilaahayna qofkaa la kulankiisa qofkii naca inuu ilaahay la kulmona ilaahay wuu nacaya isagana inuu la kulmo caaisha waxay tidhi yaa rasuula allah ilaahay la kulankiisa waa dhimashee annagoo dhan dhimashada waa nacayna yaa rasuula allah markaasuu yidhi maya yabnata sadiiq saa jeeda buu ee waxaan ula jeedaa qofka mu'minka ah marka uu geeriyoonaya waxaa loogu bishaareeyaa ilaahay raadi ahaanshihiisa iyo jannada saa markii wuxuu nafsadiisu ay jamaanaysaa u hanqaltaagaysa inay ilahay la kulanto gaalkana markuu dhimanaya waxaa la tusaya meeshuu naarta ka geli laha saa darteed wuxuu leeyaa leewada marka ula jeedaa buu rasuulka sala allahu calayh wasalam waana macnaheeda markaa leh wuxuu yidhi qofka eh, abu cubayd ibn salaam wuxuu yidhi qofka inuu dhimashada naco wax mushkilada ma lahan buu laakiin waxaa daran buu yidhi ee la diiday inaad tidhaahad addunyadan ka fadilay aakharada laakiin qof walba uu jecel yahay inuu sii noolaada sanawaad uu noocan ma uu sii jooga ilaa sanawaad qof kasta jecel yahay seen ku ogaan karaa marka markaan dhimanayo markuu hebel dhimanayo in khaatimidiisu ay wanaagsanayd rasuulka wuxuu sheegay dhowr calaamadood astaamood qofka laga helo in khayr loo rajaynayo sheekh naasirudiin albanina wuxuu arrinkan ku sheegay kitaab axkaam aljanaa'is buu kaga warrama masalada markuu ka hadlaya kow qofka markuu ku dhintay isagoo leh laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulu ullahi sala allahu calayh wasalam qofka isagoo leh waxaa loo rajaynayaa khayro waxaan leenahay khaatimadiisu aad bay u wanaagsan tahay janno inuu galana waan rajaynaynaa kow nambar labo qofka markuu geeriyoonayo hadduu geeriyoodo oo dhabankiisa uu dhidid ka da'ayo caraqaljabiinka ilaa intuu socdo qofka waxaa loo rajaynayaa inuu ahlu janno u yahay biidn illahi subxana watacala khatimiisa wanagsanta waa calaamad uu sheegay rasuulka muxamad sal alla alih wasalam xaaladda saddexaad qofka hadduu geeriyoodo maalin jimco ah ama habeen jimco ah waxaa xadiid uu tilmaamay rasuulka sala allahu calayh wasalam in qofka isaga khayr loo rajaynayo ay u badan tahay inuu ilaahay subxana wa tacala khayr waafajiyo qofka annaga u saxiiximayna jama lihin laakiin rasuulku wuxuu noo sheegay qofka isaga inuu meel khayra uu ku socdo waxaan u rajaynaynaa khayr waxaa badan kumaankun iyagoo faajiriina heesaya maalin jimcaah dhigaya ma aragtay show dhigaya dhintay baa jira taasu marka ma macnaheeda maaha jimca keliyuu dhintay jannadu hore ka gelaya macnaheeda maaha ama jimcaha aad isku beegtid oo kaniinigii taamiilka aad cabtid maaha oo aad tiraad maalin jimcaan isku beegaya maaha taas macnaheeda maaha jimcaha haddii ilaahi subxana wa tacala ku waafajiyay alxamdu ilaha ku waafajiyey waa nicmo ilaaha ilaha ugu mahad celi laakiin waxaa loola jeeda qofka xaaladiisa horena meeshu ku jirtaa wey kale wuxuu yahay qofka markuu waddada ilaahay ku shahiido duulaan buu ku jiraa waddada ilaahay buu ku jiraa taas hadalkama taagna daacuun baa dhacay daacuun baa yimid cudurka daacuunka leeyaha faafay qofka daacuun buu u dhintay wuxuu ka mid yaha dadka wuxuu ku jira shuhadada ee jannada loo rajaynayo cudur cudurrada caloosha ku dhaca ayaa qofkii ku dhacay habkaabuu ku geeriyooday ama saasuu u geeriyooday arrintaa darteed buu u geeriyooday waxaa loo rajaynayaa inuu ahlu janna noqdo biidn illahi subxana wa tacaala qof baa wuxuu dhintay usoo dumay waxaa loo rajaynaya biidn illahi subxana wa tacala khaatimadiisu in wanaagsan taha loo rajaynaya waa khaatimadiisu aad bay u wanaagsan tahay walidaalika rasuulka sala allah alayh wasalam saxaabada markuu weyddiiyo iiga warramay shuhadada maxaad u taqaanaan dabcan saxaabadu waxay u yaqiineen shahiidka ninka waddada marka dagaalka la jooga keliya shahiida markaasuu yidha maya haddaad saa tidhaahdaan shuhadada ummaddayda aad baad u yaraydeen buui lakiin waa badan yihiin muxuu tilmaamay qofka la duro ee noocan maa inta wax ku dhacaan dhintay qofka caloosha u dhinta qofka biyaha ay la tagaan amaashooda qofka guri uu ku soo dumo intaasoo dhan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha lagu yaqaan qofka noocan maa biidn illahi subxana wa taala khaatimihiisu ay wanaagsan tahay dumarka iyagu si gaara ah loo tilmaama waxaa la yidhi intaana way la wadaagaan waxaa u wehliya gabadha umul raacata haweeneeda umul raacata amaba noocan maa u dhimata uurka wax ku sida darteed hadday saa ku dhimatana khayr baa loo rajaynaya inay biidn khaatimadeedu wanaagsan taho loo rajaynaya biidn اllahi subxana wa tacaala intaa waxay muujinaya axaadiia waa axaadiia muujinaysa in biidn subxaana wa tacaala janno lagu geli doono waxyaabahaasoo dhan qofka hadduu gubto ama guriba qofkii ku gubtay dad baa ku dhintay qofka hadduu oradhin mu'min ahaa khaatimadiisu wanaagsantahy xaalad wanaagsan buu ku dhintay intaa waa intaaan hayna nusuusta soo aroortay muujinaysa qofka haddii xaaladda uu ku dhinto in khaatimadiisu ay wanaagsan tahay xadiidka tilmaamaya qofkii eh, jacayl u dhinta waa ahlujanna kaas waa xadiid jira maaha waa xadiid bog ah kaa marka ma jiro waxyaabaha muujinaya inuu qofkii ahlujannaya waxaa muujinaya isagoo maalkiisa difaacaya maalan maalkaaga adoo difaacayaa dhimatay nafsaddaada adoo difaacayaa dhimatay maxaarimtaada adoo difaacayaa dhimatay ahlujanna hataa biidn illahi subxana wa tacaala iyo wixii la mida ah waxaan marka muujinaynaa dadka xusnulkhaatima dadka marka qofku markuu wanaagga suu u soo wado u soo wado aakharka markii la gaaro bishaaru dareemaya wuu bishaaraysanaya walidaalika bilaal ibnu rabaaxa markii la gaaray xaaladuu dhiman lahaa oo ay islaantiisuna meesha ay fadhido ay aad i aad u welwalayso leedahay waa bilaalah bilaal baa naga tegi doona ay leedahay isagana wuxuu leeyahay wuu faraxsan yahay wuxuu leeyahay hadan nalqa alaxibba muxamadan wa saxbah berri waxaan la kulmi doonaa dadki aan jeclaayo nebi maxamed asxaabtiiaan la kulmi doonaa meeshaas u inqaltaaga bimacnaa waa adoo yidhi oo kale berri baan dhoofi doonaa dadka inta aan mogaa baan la kulmi doonaa saad u farxsantahay ka badan buu farxsan yahay hadan nalqa alaxibba muxammadan wasaxba meesha waxaa noo muuqda haddii la tusi lahaa siduu xadiidka noo sheegay naar la tusi lahaa uma hanqaltaageen mana jeclaadeen inuu ka tago is celin lahaa laakiin waxaa u muuqda khayr baa u muuqda cumar bn markii la gaaro xaaladda u dhiman lahaa ayuu dadka ag fadhiyo dhan wuxuu yidhi war iga baxa dhammaantiin baxa halii daay bur keligay aan fadhiisto qolkaa keligiis loogaga tegey dadkii meesha jooga waxay yidhahdeen waxaan maqalnay isagoo leh marxaban bikum soo dhowaada dad waxaan aragnay insina aan u akayn makhluuqaad insina aan u akayn jinna aan u arkayn oo ula hadlayaan aragnay arrinkaa marka wuxuu muujinay isagoo faraxsan oo dadkii soo maqlay waana dadkii marka taarikhis marka le cumar bin abdilcaziiz ninkii li waa alkhaliifa alkhaamis lihadihi اlumma la yidhi weeye arrin sahlan maa bimacnaa waxaan ula jeedaa qofka marka uu khayrka uu daa'ima uu daa'ima uu daa'ima daqiiqadda ugu dambaysa wuxuu dhiman doonaa isagoo xaalad wanaagsan markaa ku sugan imisaa dhimatay iyagoo sujuudsan waxaa la hayaa qaarkood iyagoo qur-aanka aqrinaya imisaa nafsaddu ay ka baxdeen imisaa la hayaa iyagoo ilaahay subxaana wa tacaala hor taagan oo khayrkii yani wahaakada dawaalayk ilah wuu ku waafajinaya haddii aad tahay ahlumu'min biidn اllahi subxana wa taala iiman hadda maxaa keena marka inaan gaarno heer ah in markay nafsaddu ay naga baxayso ay naga baxdo inago xaalad wanaagsan ku sugan sayn ku gaari karnaa waxaan ku gaari karnaa dhowr arrimood koo horta hoggaansan baa lagaga baahan ilah inaad hoggaansata ta labaad ducada badi waa masala hadda soo sheegno arrinka saddexaad waddada hadda ku toosnow arinka afaraad ilaahay mala wanaagsan maleeyo mar walbaba khayr ka rajee walidaalika nin eh, salaf ka mida ayaa la yidhi nafsaddaa kaa bixi doonta markaasuu yidhi konton sano ayaan soo caabudayey maanta waxaa la gaaraa wakhtigii aan la kulmi lahaa khayrna waan rajaynayaa buu yidhi waa inaadan quusan aadan dhihin khalaas naar baad gelaysaa arrin kale waxaa lagaga baxay alla ka cabsi run sheegis towbo mowdka aad xusuusatid wahaa kadaa dawaaleeg waxaan ku soo gebagabaynaa nuqdadan la xiriirta khaatimada wanaagsan waxaa ka soo horjeeda khaatimo xun ilaahay naga badbaadiyo oo ah qofka inuu xaalad xun marka uu ku dhinto haddii intaa lagaa waayo layga waayo qof kastoo muslima laga waayo xaalad xun buu ku dhiman doonaa walidaalika alxaafid ibn rajab alculuum alxikam wuxuu ku sheegay cabdilcasiis ibnu daawuud uu ka soo wariyey wuxuu yidhi waxaan goobjoog ahaa buu yidhi nin markay nafsaddu ay ka baxaysay lagu celceliyey laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah asna uu leeyahay waan ku gaaloobay waan ku gaaloobay iga daaya wuxuu yidhi ninka markuu geeriyooda kadib baan dadkii waxaan weydiiyey taariikhdiiso ninkan laa ilaaha illa allahuda diiday muxuu ahaa markaasa waxa l ninkan khamradu cabi jiray khamra cabuu ahaa shaarib khamr buu ahaa saa darteed ilahay ma waafajin ibnuqayim wuxuu yidhi waxaan u soo laleeyahay laa ilaaha illa allahu laa ilaha kelimaddii diiday aakhirka markii dib loo baara markuu geeriyooda waxaa laogaa la ogaaday nin ribada ku tacaamula inuu yahay ribo shaqada wax kale kama shaqayn dadku wax dul saarta isagaa ribo ka faa'ida dadkan uu dul saarta meeshaan markaan joogno arrin khatarow xaaladdan markaan meeshaan aan joogno waa inaad hadda ku xisaabtantid aad ku fakartid waxa ribadan aad ku jirto waa inaad dabaabushaysid saad kaga dhex bixi lahayd waa arrin muhiima wey wailaa waxay yeelan doontaa fi nihaaya suuءu اlkhaatim ama adigu dhe sheekh fulan ba waxaan ii fatwood aday ku jirtaa laakiin suuءu اlkhaatima leh dhibkeeda leeda ibnu qayim wuxuu yidhi waxaan kaloo u soo joogna waxaa kaloo la sheega buu yidhi nin markay nafsaddu ay ka bixaysay laa ilaaha ila اllah markay la yidhahda isagana wuxuu leeyahay wuxuu yidhi tatina tantina buu leeyahay tatina tantina ibnuqayim wuxuu ka wadaa wuu heesaya buu yidhi hees qaadaya tatina tantina buu qaadaya buu yidhi maxaa yeele markaan dib u raacnayn waxaan ogaa nin heesaha ka helay inuu yahay aad buu heesaha u jeclaa mar qolyahan dhagaha waxay ugu jiraanoo maantana heesa dhegaysanaya mobiilka ku duuban markuu kuu soo dhaco iyo guriga markaad ku jirto tv-ga aad heesiya aad kala socotid iyo cajaladahan gawaarida noogu jira iyo cdiyadaan haadaya waxaa laga yaabaa maadaama qof walbaba waxa uu jecel yahay ayuu ku dhintaa waxaana lagu soo saara xaaladduu ku dhintay kullun yubcau calaa maa maata calayh xadiidka rasuulka sala allah aleh wasalam marka xaaladdan hadda aa ku sugan tahay waxay u baasbixi doontaa xaaladdaada dambe khatarteeda leedahay marka wuxu yidhi ibnuqayim meeshii laa ilaaha ila allahu laga rabee wa aragtay taatina tantina meeqay nafsaddu ka baxda iyagoo liyeela oo markaas celcelinaya arrin la qiyaasi kara ma wahaakadaa dawaaleeg marka wuxuu leeyahy ibnualqayim arrintan buu ka hadlaya maxaa keenay qofki inuu xaaladan uu ku dhinto iyadoo la leeyahay laa ilaha illa allahna kelmadda afkiisa ay soo mari weyse wuxuu leeyahay qofka kan isagoo awood leh quwad leh buu shayddaankii iska celin waaye isagoo dhul dhacay oo taag daran oo xaraaruga lugihiisa laysku duwayo indhihiisa laysku keenayo miyaa laga yaabaa buu yidhi inuu shaydaan iska celiya buu yidhi isagoo awood lehba meesha adoo awood leh oo qosliya dhagaha waxaad gashatay muusiiq waad boodboodday ribka khamraad cabtay qaad baad cuntay adduun baad qastay aakhirka markaad dhulka dhacdid ma waxa rabtaa inaad shaydaan iska celisid macquul maahan buu yidhi marka lalama yaabi kara buu yidhi qofku inuu xaaladdan marka uu ku dhinto buu yidhi maxaa keena gebagabadii in khaatimadeena ay xumaato maxaa keeni kara waxaa keeni kara caqiidadeenna hadday xumaato khaatimadeena xumaanaysa ilahan ka magangelinna qofku inuu adduunyada isi raaca oo aakhare aanu milicsan khaatimxumay keentaa inuu qofka waddadii toosnayd marka uu ka leexdo wahaakadaa dawaaleg arrinka ugu daranaan ku soo gebagabeynayo macaasida la daa'imo qofka shayga macsina waxaa lagu magacaabaa qofka markii uu macsi u maqlay markiiu zine keliyu la aadaaya ma ahane shay kastoo ilaahay lagu khilaafo manhajka ilaahay lagu khilaafo oo wax kastoo ilaahay diinkiisa lagu garab maraa macsi lagu magacaabaa qofka markuu daa'imo taas ayaa khaatimaxumo keeni karta ilaahay waxaan weyddiisanaynaa inuu khaatimadan hagaajiyo ilahay waxaan ka magangelaynaa inuu khaatimadanna xumeeyo ilaahay diinkiisa ha nagu sugo rabbanaa laa tusiq quluubana bacda id hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه وسلم وبالله التوفيق جزا الله جزا الله شيkhana sheekh cali maxamed saalex muxaadarada qayimka ah allah waxaan ka baryaynaa subxaanahu jalla wacalaa innagana inuu nagu anfaco wax badanna nolosheenna ay ka beddesho insha allah muxaadarada waxaan ku xajinaynaa laba su'aalood oo mowduuca la xidhiidha saa'ilka koowaad wuxuu leeyahay sheekh maadaama dhulkan qarbiga aan ku noolnahay uu yahay dhul gebeba lagu saleeyey noloshan adduunka wax qorshaana aanu ku lahay nolosha aakhiro haddaba qofka ku nool ee muslimka ah maxaa ka caawin kara in uu u diyaargaroobo daarta aakhiro bismi illaah dabcan waxaad mooddaa in muxaadarada qaybteeda labaadba wax kale inaan ka hadlino ah alwasaa'il almuciina cala اlisticdaad liywmi اraxiil maxaa qofka ku caawin kara inuu u diyaar garoobo waxaan nidhi kow allah tacaala waddada uu u mari lahaa horta inuu qofkii garowsado waddada inuu ku kalsoonaado inuu taacada ilaahay la yimaado inuusan leexan in uu culimmada aanu ka ag fogaan in qudwo saalixa qofuu ku daydo oo wanaagsan uu diinkiisu ku kalsoon yahay inuu yeesho in meelaha khayraadka lagu wada aanu ka dheeraanin in muntadayaadka laysu yimaado aanu faaruqin maanta waxay la tahay dadkeenna yurub jooga filgarbi jooga meelahaan ku badbaadi karna inay tahay almaraakis alislaamiya masaajidda khayraadka la wado muntadayaadkan oo kale haddii kullamaa khalad uu naga dhaco aan saan isu baraarujinno ilaahay subxana wa tacala waana sugayaa camalfalkiina markaana laga helo iyo intii markaa muxaadaradan ku soo sheegnay wailahuna wabilahi towfiiq jasaaka khayran su-aasha labaad su-aasha labaad saa'ilku wuxuu leeyahay sheikh muxuu yahay ereyga salaf waxaan maqalnaa salaf iyo khalaf maxay ku kala duwan yihiin casriga nooli ma noqon karaa salaf bismi اllah calaa barakat اllah waxaan moodayey in bilowga kelmadda aan ku soo sheegay erebixinta kelimad salaf kelimad salaf luqada carabiga ah. salaf keliya ka daa kontakiska aan soo dhex ka soo saar kelimadda sideeda haddii aan qaadaa dhigno wax tegay weeye salafa assaalif wax tegay weeye salaf lagu magacaabo way naga horreeyeen weeye marka salafka waa xiqba zamaniya waa waqti zamanka ka mida oo hore u soo jira weeye yacni maalan wixii shalay dhacay salaf waa naga horreeyey annaga daraad wixii dhacay waa salaf muxaadaradii ugu horraysay ee meeshan ka baxday iyo muxaadarada marka laisbarbarga tii horraysay waxay tan u tahay laysu aaneeyo salaf bay u tahay salaf wixii horreeye wey laakiin marka culammadu ay soo celceliyaan salaf saalix markay soo celcelinayaan waa mani iyo waddadii ay mari jireen dadkii noolaa wakhtiga rasuulka sal allah alih wasalam rasuulka iyo qarnigii ka dembeeyey iyo qarnigii ka dambeeyey waatanuu yidhi khayru lquruuni waqti la noolaada waxaa ugu khayr badan wakhtigaan aniga noolahay kadibna waxaa ku xiga wakhtiga aniga iga dambeeya kadibna waxaa ku xiga ka kale culimmadu marka waxay yihahen rasuulka wuxuu sheegay muddo ah saddex boqoloo sano buu sheegay waa saddex qarni saddexdaa qarni sida diinka loogu camalfali jiray wixii diin ahaa unbaa maanta diin noqon kara ilahayna loogu dhowaan karaa wey dambeeye adduunku wuu isbeddelay hawaa soo gashay kursi baa laysku dagaalay siyaasad baa timid xukuumaad baa yimid xagga umowiyiin u dhaceen xagga cabbaasiyiin u dhaceen faatimiyiin baa yimid cumaaniyiin baa yimid adduunka looltan buu galay waa la kala jabay wax kasaa soo galay bidac fara badan oo diinka aan ku jirin baa timid laakiin diinka biyuurka ah oo saafiga ah waxbana aanu ku dheehmin ee sida uu u soo degay qatan tariyan ahaa un baa la helaya saas darteed baan waxaan leenaha mar walbaba war si diinkan loogu culimmadan ishaysaystole kan baa saxsan kan baa khaldan iyo guruubyadan maanta nolooltan ku jiro kuwan baa saxsan kuwan baa khaldan in aan niraah war waxa saxda ah iyo diinka saxda wuxuu ku jiraa dadkaasay u fahmeen aniga ku dayano saa darteed maan hadalka waxaan badinna inaan nahno cumar bnu bnukhadaab baa sidaas sameeyey cumaan baa sidaa sameeyey abubakar baa sidaas sameeyey maxaa yeele waddadooda waddo saxa khalafna waa wakhti zamanka ka mida wey saa darteed heer ay labada ruuxba ama labada guruubba qolana waxay noolaayeen waqti hore qolana waqti dambey noolaayeen kullama naga sii dambayn doona annagii khalaf noo noqon doona annagna salaf baan u nahay laakiin salafka aanu ka hadlayna istilaaxiga waa maa kaana calayhi salafu hadihi اlumma oo ah alquruun almufadala ee ah waqti الrasuuli sal اllah alيه wasalam wاlqarn اladii bacda wاlqarn اladii bacda wاlqarn اladii bacda waila huna biاllahi towfiiq jazaaka allahu khayran Eh, shaqaalii muxaadaradii iyo laba su-aalood ka dambeeyey intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa